in addoona la xoreeyo haddii ay dhacdo addoon inaad yeelato fadli badan bay leedahayo qof xoroo laga dhigay waa wax badan ilaahi subxaana wa tacaala waxyaabaha jannada lagu galo ku tilmaamay oo kale falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba addoon la xoreeyo janna lagu galaa saa darteed buu yihi huwa cidqiga xorayntiihi qurbatun cibaado alla loogu dhowaado weeye dabcan cibaadaadku niyaad bay u baahan yihiin niyadeedii haddii la helo waa qurubaadka cibaadaadkaa wey nabigana alay sala slam waxaa ka sugan inuu tilmaamay qofkii qof xoreeya dabcan ilaahay dartii u xoreeya xubin kastoo jirkiisa kamid aha qofka wax xoreynaya xubinta qaabishan ee addoonkuu xoreeyey ah jazaheedu waxaa weeye naar in lagaga xoreeyo wejigaaga wejigiisa dartii baa naar looga xorayn ilaa afarka xubnaha tiri adugu walaa yasixu asixi maayo cidqiga iyo xoreyntu ilaa min muطlaqi tasaruf qof tasarufkiisa maalka uu ku tasarufaya u madax bannaan maahani tasarufka addoonka haddii la iibiyey iyo haddii la xoreynayaba dhinaca marka laga eego waa tasaruf iyo takrifal maal dhaqaalo wax laga samaynayo wey qofkii xoolaha iyo maalka ku tasarufaya ama bixinaya ama beecinayana shuruudaynu soo marnay buu lahaayo ay ahayd inuu qaangaar yahay oo uu caaqil yahay oosan qof waalan ahayn uu rashiid yahay uusan qof safiih oo la xajri ahayn saddexdii baa laga doonayaa mutlaqu tasarufku sharti afraad bay dheeraydo waa inuu maalkan maaliki yahay weeye oo tasarufkiisu tasaruf ku qaydan maslaxada waa inuusan ahayn tasarufka maslaxadda ku qaydanna waa maalka aadan milkigiisa lahayn laakiin maamulkiisi iyo wilaayadiisa aada leedahayoo sida majnuunkii iyo sabigii maalkoodii iyo maalkii caamka ahaa oo kaleetaa wey wayasixu waa asaxayaa bitasriixi erey cad inaad tidhaahdo bilaa niyati niyo la-aan buu ku asaxayaa wa bilkinaayati erey dadban buu ku asaxayaa maca niyati haddii niyo lagu daro waxyaabaha cuquudda oo dhaniba alfaada la isticmaalo waa laba qaybood alfaad ereyga macnahan ku cadoon macno kalaba lahayd kuwaa niyo uma baahna baabulcidqi iyo abwaabta lamidkaa marka la joogo erey aan ku cadayn laakiin laga fahmi karo macnihiisuna xorayn noqon karo ereygaa niye in lagu daro cidqi loola jeeduu u baahanaya kaa sariixaa buu nabigu ula jeeday markii uu lahaa halaaun jidduhunna jiddun wahasluhuna jiddu saddex hadday kaa dhab tahay waa dhab haddaad ku kaftantana waa dhab kaftan ma galaan waxaa ka mid ahaa alcitqu xoraynta addoommada adoo kaftamayo ciyaaraya haddii aad tiraahda waan xoreeyey addoonkii wuu xoroobaya iga dhab ma ahaynoo waan kaftamaya lagaa yeeli maayo marba hadduu sariix eray lafdi ku cad yahay oo aan macno kale loo isticmaalin wuxuu noqonayaa xorayn baabu alaaq iyo baabu nikaax iyo citaaqad iyo waxyaabahaas way wadaagaan wixii kinaayaada waxaa looga jeedaa erey macnaha xoreyna noqon kara si kalena loo isticmaali karo ereygaa haddii miyo lagu daro ayaa waxa uu noqdaa sariix sidii sariixii xoreyn noqdaa qiyaasan cala alaaqi abwaabu alaaq waa looga qiyaastay maadaama jibdi iyo hasliba ay wadaagaan kii sariixa ee caddaana wadaagaan kinaayadiina inay wadaagaan waa min baabi qiyaasi ilxaaq la raacinayo wey baabu talaaqna waan u tegi doonaayo erayo waxaa ku sugan erey marna furitaan loo isticmaalay marna aan furitaan noqon oo nabigu haweenkiisii qaar ka mida wuxuu ku yidhi ilxaqii biahliki reerkii miyaad furitaan buu uga jeeda oo furitaan bay noqotay kacb ibni malikna markii la yidhi haweenkoodii hamuu dhawaan kartaan waa ka yihi ilaah ilaahay uu kala xukumo ilxaqii biahlik bareerkiini hor iska tago hawshan intay si u dhammaanayso furitaan ugama jeedinoo furitaan ma noqon fa sariixu ayada ku cadcad alcidqu lafdiga xoraynta la isticmaalo iyo walxuriyatu xuriye in la isticmaalo wa fakaktu raqabataka qoortaada waan fakiyo waan sii daayey qur-aankaana isticmaalo faku raqaba iyo faku riqaab iyo nusuusta waa ku badan tahay walkinaayatu erayga dadban ee macnuhu aan ku cadayn laakiin yeelan karana waxaa ka mid a laa milka lii calayk anu kuma lihi anigu ninka kule id milkigiisa ku jirta ma ihi walaa sulطaana lii calayk awood iyo wilaaye iyo maamul kuguma lihi wa anta lilaahi ilaahay baa u sugnaatay wa xabluka calaa haalibik xariggaagii aan kugu hayay kugu maamulayay qoortaan kuu saaraan kugu duubay iyo wa shibhi daalika erayadaa wixii lamida iska waa fasaxan tahay meeshaad rabtaad aadi kartaa tasho isu tali adaa iska mas-uula erayada noocaasoo kaletaa baabu alaaq markay joogaanna kinaayaad bay noqdaan eray aan aada ugu cadayn boqol boqol maaha macnihiisu miyuu u baahanaya markaasoo kale wayajuuzu waxaa banaan tacliiquhu in la xiro calaa shardin shardi lagu xiro xoraynta addoonka in shardi lagu xiro way bannaan tahay mitl idaa jaaa zaydun hebel hadduu yimaado inaad tiraahdo faanta anta xurun baat hebel hadduu yimaado haddii ilaahay caafiyo haddii badeecadi aan helo haddii culayska ilaahay iga qaado haddii aan waxaa helo haddii waxaa i dhaafo faanta xuru waa xorobaya faidaa callaqa hadduu ku xidha bisifatin shardi buu ku xidhay lam yamliki rujuuca kuma noqon karo fiihi xorayntii bilqawli erey kagama noqon karo oo waan ka noqday ma dhihi karo sida cuquudda oo dhan ba shuruudda lagu xidhaay kama noqon karti hadda islaantii haddaad tidhaado saa haddaad yeesho shardi aad ku xirtan yahay waad furan tahay ma ka noqon kartaa maya waa unaad ka shaqayso kuna taliso kuna dadaashay in wixii aanay samayn laakiin waan ka noqnay haddaad tidhaado wixii ay samayso dalaaqii mucallaqa waa dhacaya waxyaabaha mucallaqaadka shuruud iyo awsaafta lagu xihay sidan oo kaleeta lagama noqday bay yidhahdeen waa ka qowl ahaan wayajuuzu waxaa banaan arujuuci in laga noqdo xorayntii bitasaruf inaad ku tasarufto kalbayci wanaxwi inaad iibiso waxaa tihi hebel hadduu yimaado xor baa tahay hebel intuusan iman haddii aad iibiso shardigii waa burayaa lianna xilligii xar uu xaqiiqoobi lahaa milkigaaga kuma jirin milki qof kalena addoon qof kale leeyahayna aduu ma xorayn karti xaq uma ribi caqdiga iyo tasarufkaa uma furayo ayib su-aal baa tiri marka addoonkii haddii aan taxayul sameeyo waa taxayulka fuqahada mutaakhiriinta xiin fuqahaa ay fatwadaan waxay ku haddii ay sidaa dhacdo iibi haddana soo iibso ayib waan iibiyey faala tacliiqu cidqigii mucallaqa waa buray kadib baan soo gatay tacliiqii ma soo noqonayaa waxay yidhahdeen maya mar hadduu tacliiqi cidfa ugu gulo ma soo noqonayo milkigan cusubna waa milki cusub iyo milkigii tacliiqi iyo shardigaa ku xirtay maaha fain ishtaraa hadduu soo gato bacda daalika markaa kadib lam tacud isifatu shardigii ma soo noqonayo shardigii hadda aad hebel yimaado markaa labaadeed soo feeratay kadib hebel hadduu yimaado wax xoroobaya lama fuqahadii mutaakiriinta ah xiyalka noocan a baabu alaaq ugu badnayd innaga ilan innaga baabulcidqi iyo wax badan maynaan kasoo gaarin quruunta dambe kaasi waxay yidhaahdeen ninku hadduu islaamta yidhaahdo haddaad waxaa samaysa saddex baad ku furanta saddexdiina way israacaysaa fuqahadii shaaficiya ee rag badan ay qabaan see wax loo badbaadin karaa la yirina lagama noqon karo waxay yidhaahdeen maxaad samaysaa hal dalqada ku fur usug intay ciddadu ka dhammaanayso kadib nikaax jadiida guurso kii hore waa burin wixiina intaa ay furan tahay ha samayso ama ciddadu markay ka baxday intaanan guursanin wixii ha samayso shar waxay samaysay dalaaqna waa dhahay caqdi jadiida samee oo laba dalqadood ku qab shardigiina waa burin maxyeelka fuqahada ay keenaan bay ka mid tahay de islaamta haddii la furo ciddadii dhamaatay abay haddana dib u diidaan ay tiraado kuga rabay dhaaf wayajuuzu waxaa banaan fi waa banaan yahay cidqigii addoonka oo dhan kaamila ah inaad xorayso addoonkii oo dhan inaad xorayso waa banaantahay ko wa fii bacdihi qayb kamida nus baan xoreeyey addoonka inaad dhahdana way banaan tahay laakiin waxbaa ka dhalan fain actaqa hadduu xareeyo bacda cabdii adoonkiisii qayb kamida intay dooniba hala ekaatee boqol kiiba konton baan ku xoreeyey boqol kiiba labaatan baan ku xoreeyey boqol kiiba sideetan baan ku xoreeyey saa doonta adgu dhe qayb addoonkaagii kamida hadaad xorayso fain kaana cabdan hadduu cataqa kulluhu dhammaantoodta waa xoroobaya addoonka hadaad adigoo u lahayd ood qayb xorayso waa xoroobaya dhammaanto asraacya ma kala hadhay waxaa la waa siraayat lcidqi waxay yidhaahdaan siraayada hadda ku aragtaan wax wax la sameeyey saamayn la yeesho wax ka dhashay baa siraaya la yidhahdaa marka corayntii markaad qayb adugu xoraysay qaybtii kalena way jiidan oo wawada xoroobi addoonka daadugu lahay haddii la ila lahaan fain kaana cabdan hadduu yahay adoon bayna nayna laba qof ka dhaxeeya addoonkan aniga iyo adigaa isku lahayn qaybtaydii baan xoreeyey qaybtaadii ka waran facataqa axaduhumaa midkood baa xoreeyey nasiibahu qaybtiisii cataqa horta gobolkiisii intuu xoreeyey way xoroobi intii kalena uma in kaana hadduu yahay qofkan qaybtiisa xoreeyey muusiran nin xoola haysta cataqa calayhi addoonku dhan baa ku xoroobi intii kalena way raaca ninkii kale qaybtuu ku lahaa iyo milkigiisii waad ka fasaadisay addoonkiina intuu ka xoroobay buyriddaa ka baxay maalkiisii gacantiisa inuu ka baxo yaa sabab u ahaa adigaa sabab u ahaa inaad guddaa lagaa qabaa cataqa calayhi waxaa ku xoroobaya nasiibu shariikihi qofka lalaha qaybtiisi iyo gobolkiisii baa ku xoroobi fi lxaali markaaba walaazimahu waxaa ku waajibi qiimatuhu qiimihiisii xiina idin markaas isla markaaba addoonkii wada xorow xoolana waad haysataa ninkan qaybtiisa inay xorowday isagaa rugihiisa ma ahayne adaa sabab ugu noqday haddii aad maalkiisa inuu gacantiisa ka baxo iyo itlaafka maalka qof kale aada sabab ugu noqotona addaheed waajib ugu noqon <clears throat> marka waad u gudi xoolihiisi nabiga ay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam inuu sidaa xukumay oo wuxuu yihi ninkii addoon xoreeya man actaqa shirkan lahu fii cabdin addoon qayb uu ku lahaa buu xoreeyey fakaana lahu maalun yablugu amana alcabd xoolana waxaad haysataa addoonkaa lacagtiisa qaybta kala goyn kara quwima alcabdu qiimata cadli qiimo cadaalado sicir suuqa addoonkii lasoo qiimay faacsaa shurakaahu xisasahu dadkii kula lahaa qaybtoodii baad u celin lacagtoodii wa calayhi waa ku xoroobaya wailaa faqad cataqa maa cataqa haddii kale waxaa ka xoroobaya addoonkii intaad xoraysa hadaadan xoolo haysan qofkii haddii la addoonkiisii waa xoroobay adna xoolo uma haysin maxaa la samay intaad xoraysay unbaa xoroobi sidaasay fuqahada shaaficiyada iyo xadiidkaa u qabaan xadiid kalaa jira xadiidka kale wuxuu tilmaamayaa xadiidkuna sixeyn ku yaallaan addoonkii waa wada xoroobi xataa xoolo haddaad adaysan laakiin adiga waxba lagu soo raacan maayo maadaamaadan xoolo lahayn isagii baa laleeyahay inta la qiimeeyo waraa intaad ilaahay dartii baa loo xoreeyey intaaday kalena raacday qiimaha intaa ku aadan waa inaad soo xamaashaa dadkana xoolahooda aad u keentaa adigana waa uu fasaxaya istusciya alcabd ama sicaayat lcabdi kala soo shartay baa laleeyahay iska guday si aad u madax banaanaatoo banaankaagaad u marto jumlada xadiidka bay fuqaha culimmadu xadiidka isku qabteen ma xadiidka nabiga qayb ka mid ahbaa mise ruwaadda qaarkood baa ku daray nooca mudrajka la yidhaahdo wey fuqahada qaba inuusan mudraj ahayn oo nabigu yirina waxay yidhahdeen waa wada xoroobaya shaaficiyada laakiin waxay qabaan imaamu shaaficiyo intaasi nabiga intuu yihi aynan ahayn ee ruwaadda qaarkood ku dareeno ay qaybta mudrajaat ulxadiidi la yihahda ka mid tahay kolba khaiibna waslmudra mudrajka baxi dheer buu ku leeyahy waman wain kaana hadduu yahay mucsiran hadduu yahayna cataqa nasiibuhu faqad intiisi keliya xoroobaysa kadib meeshaa maxaa ka dhalanaya calaa haada alqawli adoonka la yihahdaa mubacadka bacduhu xurun wa bacduhu qinun ama cabdun qaybna waa ka adoon qaybna waa ka xor see qofkaa loola dhaqmayaa haddii maanta qofi dilo hadduu nus nus ahaa kontan eefarta waa la bixin nuskiisii xorta ahaa oo diyaa loo bixin kontanka kale addoon ahaan baa loo qiimeyn oo qiimuhu gaaro ama kontan ha gaaro ama haka bata ama haka yaraadee nuskaasaa la siin dadka xooluhu ka tegay labaa loo qayba hadduu dhinto nusna sayidkiisiibaa iskale oo waa cabdi nusna warasadiisiibaa iskale dadkii dhexlayay marka mubacadku axkaam buu leeyahayo axkaamna mubacad la yidhahda waman malaka ninkii gacantiisa iyo milkigiisa uu soo galo axadulwaalidayni labadii dhashay midkood wain calow haba koreeyaane awow ayay haba sarreeyaane dadkii usuusha abtirtaadu xagga hooyiya aabba ay gelayeen ee inay ku dhaleen ay kugu ruboobeysay baa milkigaaga soo galay awil mawluudiin ama wixii la dhalay ilmahaagii ilmuhu sii dhalay baa milkigaaga soo galay wain safaruu haba hooseeyaana cataaqaa calayhi markaaba waa xoroobi dadka raximka ah ee weliba maxramka isu ah sharciga inay is-adoonsadaan ay ismilkiyaan lama ogola leanna waxay diideysaa raximdaa maxramnimadii bay diidaysaa haddii gaalo lagu gaaciyo oo walaalkaa lasoo qabto oo addoommadii la qaybsanayay qayb ahaanku lagu soo aado maruu ka xoroobi maad dansan kartid aabbahaa iyo ilmahaad sii dhashay waxaa lamida ah raximdaa maxrama walaalihii adeenkii abtigii eedadii abreertii baa lamida sidaas cumulka axaadiistu ay tilmaameen kan waxay u deliishadeen aqaacyada waxaa loo deliishanaya xadiidka ugu dhow waa xadiidka imaamu abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja iyo axmed ay wariyeen xadiidkaasi samurata bnu jundub baa laga warinaya wuxuu nabigu sala allahu alay alih wasalam man malaka daa raximin maxramin fahuwa xurun qofkii milkiya qof raxiim oo maxrama maxram baa qofkan guuri sukiin qabtay rag iyo dumar haddaad tihiin fahuwa xurun waa xorobaya sheekh naasir nawaasan inuu leeya waaw qayda markuu kaga hadlayo duruq kalena waa leeya xadiidkaasu shawaahid buu leeyahy dadka raxiimkiyo maxramka isu dadka maxaarimta isu isma milkii karaan wa in malaka hadduu milkiyo bacdahu xataa waxaa kamida ah, hadduu milkigaaga can khata'in kusoo galo ama uu qasab kusoo galo can khata inoodan ku talagelin waxaa kamida addoon baad suuqa tagtay waad soo iibsatay markaad soo iibsatay kadib baad ogaatayba inay walaalkaa yahay maxay noqon caqdigii waa dhacay milkigaana waa soo galay isna waa xor nasiibkii waa ku talagallaan wey milkiga qasabka ana waa inuu miiraas iyo kugu soo galo taxabbusiisa waxbaa qasab lagu milkiye oo walaalkaase aniga oon lahayn dhaxal iigu soo geli karaa dhowr laba siyaabo aan tusaale ka soo qaadana dhaxalka bilwalaa-i walaa-ilcidqi lagu helo addoon baad xoraysay addoonkaad xoraysay baa nin ragad noqday oo dagaalkii iyo jihaadkiibuu addoon qabsaday nin walaalkaa uu yeeshay ama soo gatay isaga ku xoroobi maayo maxram maaha waa dhintay cid kaloon adihay kama tegin oo dhaxal adaa yeeshay walaalka aduu kugu soo wareegi horena waa ka xoroobi meeshaa keliya war ma aha xaaskaadi ama gabadha ninkeedi baa addoonka addoon lahaa walaalkeeda ninkii seediga ahaa seedigaa maxram ma aha oo gabadha walaasheed haddaa tan kala tagtaan ama dhibata waa guursan kartaa soo maa maxram maaha seedigaa waa addoon ku ah haddaad dhimatay walaashii baa dhaxal u heshay maxram ma ismilkii karaa maya isma milkii kara waxyaabaha saas oo kaleeta ah wain malaka bacdahu qayb ka miduu milkiyey nimanaad shirkad ahaydeen baa addoon soo iibsaday addoonkii walaalkaa ama maxramkaagii buu noqday xoolihii waxbaad ku leedahay maxaa la samayn fain kaana biridaa hadduu raalli ka ahaa markii lasoo soo sugaay wa huwa muusirun isagoo xoolo leh quwima calayhi lbaaqi inta kalaa la qiimayn wa cataqa waa xorooy <clears throat> markii lasoo gadanaya adaad raalli ka ahay xoolana aada haysato wada xorooy dadkan qiimahoodii baad u wa wailaa fala haddii kalase ma xoroobayo oo haddii aadan adugu khiyaarkaa ku milkiin ama aadan awooddeedii wada lahayn haddaadan khiyaarkaa ku milkiyinna fuqahadeenu qaar waxay leeyihiin qaybtaadun baa xorooy mubacad buu noqon haddaadan awoodin oo khiyaarka ahaana raadli ku ahayna qaybtaadun baa xorooy laba goro walow actaqa alxaabid islaam urla haddaad xorayso addoontaadiiyo ur ilma caloosha ku wada ilmaha ay caloosha ku wadana adigu aadan lahayn wey ama guur ha ku caloosha ha ku qaada ilmaha ama gobol dhaaf ha ku qaadeen addoontaadu hadday ilmo caloosha ku wada aadan adigu lahayn ayadiiyo ilmahaba laba addoon wey aabbihii dhalay hal kala bintaagaya xataa ilaa fii xaala waaxida maaha cataqat way xoroobi hiya iyadaa waxamluha ulkeena way isla xoroobi aw actaqa alxamla ama ilmaha caloosha ku jiraa xoraysay duunaha aw cataqa alxamla ulka keliyaa xoraysay cataqa waa xoroobayaa duunaha iyadu ma xoroobaysaa la-aanteed ilmaha keliyaa xor noqonaya oo soo kii la dhihi jiray baabulbuyuuc maya jahaalada cuquudu tabarucaadka waa la yska ogolaadaa walidaalika cuquudu tabarucaat jahaalada ah looma adkayo maadaama iibsi aynan ahayn cuquudda mucaawadada iyo wax kala iibsigaa jahaaladaa ku jirta laakiin tabarucaadka kuma gulaan walow qaala hadduu yidhaahdo actaqtuka waan ku xoreeyey calaa alfin kun baan kugu xoreeyey aw bictuka nafsaka naftaadaan kaa iibiyey bialfin kun baan kaaga gaday oo waa qaabila aqbalo cataqa wuu xoroobayaa walazimahu alfu kunkii baa ku laasimayaayo min jinsi kitaabati wey waana inoo noqotaa inta abwaabul ciqiga tooska ahaa wey laba noocoo kaleoo ciqigaa jira addoommo la xoreeyo ama saddexa iraa saddexdii saddex basal oo kale u sameeyey midkan ciqigan hore wuxaa ku dhow awood ahaan marka la eega sida hal qof ay uga wada fulayso baabu tadbiiri addoon la dib addoonka waa xoraysay laakiin waxaa tiri haddaan dhinto xor baa waxaad u dhigtay adiga gadaashaada intaad noosha inaad intifacsataad rabtaa hadduu kula noolaado haddaad dhimatana aakhare aad ajir ka hesho atadbiiru addoonkoo dib laga xoreeya markaad dhinta kadib baad xortahay in la yidhaahdo qurbatan cibaade alla loogu dhawaado wey uwaa iyo qurba inuu yidhahdo kale idaa midtu haddaan dhinto maanta xurri aw dabbartuka ama gadaal baan ku dhigo gadaal baan kaa xoreeyey aw anta mudabbarun mid gadaal loo dhigay baa tahay laakiin markaan dhinta kadib xukunka ha fulo waa min baab ilwasaaya wayuctabaru waxaa laga soo qaadi oo laga tixgelin mila sulusi suluskii maalka addoonkani aa maalkaaga baab ulwasaaya waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala caawabe waxaa lagu ogol yahay maalkaaga markaad dhimata kadib saddex meelood meel baa tasarufka haddaan ka dardaaranta lagu ogolya xukunka tadbiirkuna waa bacda almawti baad u dirdirtay saddex meelood meeshii buu gelayaa hadduu ka batana qaybun baa ka xoroobi hadduu ka yaraadana xoroobi maayo haddii uu maalku uluskiisi isaga ka badan yahayna uludkaa xoroobaya geli wayasixu tadbiirku isna wuu ka asaxaa min muطlaqi tasaruf qof tasarufkiisa u madax banaan maalkiisa wakadaa sidoo kale min mubadilin min maalkuciyaal min maalka lagu ilaaliyo xoolihiisa laa min sabiyin ilma sabiya kama aso maxaa looga aqbalay maanta mubadilka maalkiisa waxaa loo ilaalinayay limaslaxatihi maslaxadiisaa loo ilaalinayay in maal lasii ilaaliyo bacda mawtihi isaga maslaxa ugu jirta male bal maslaxadiisu waxay ku jirtaa inuu aakharo intifacsado waana u baahan yaha hana intifaacsado amaa sabigu saxdi maslaxatihi baa loo ilaalinayey laakiin sabi dhintay waxba aakhara maalu ku intifaac ugama baara waayo marfuuc qalm min ahli janati awaya kan laakiin xisaabtiisu aakhara ugu baahanya maslaxadiisu maxay keenaysaa in tadbiirka laga aqbalo saasay maslaxadiisu keenaysaa wayajuuzu waxaa banaan tacliiquhu tadbiirkii in lagu xiro calaa sifati shardi in lagu xiro mil in dakalta daara gurigaa haddaad gasho fa anta xorun baa tahay bacda mawtii markaa dhinta kadib fayushtarau dukuulu inuu galaa shardiga qabla mowti qofka intaanu dhiman waa inuu degdega haddaad idhahda durba si qofkan wadnahaada istaagi karo si keliisuu ku dhiman karaayo shardigii waa inuu dhacaa qabla almowti si cidqigii ugu xirnaado geerida wain dabara hadduu dib dhigo bacda cabdihi adoonka qayb ka mida nuskaabaa xora bu yidhi haddaan dhinto aw kula maa yamlikuhu ama wuxuu ku lahaayoo dhan min alcabdi lmushtaraki adoon la isku leeyahay baa qaybteedii waa wada xoreeyey bu haddaan dhinto lam yasri u gudbi maayo ila albaaqi inta kale u gudbi mayso sababtoo a ninkii waxbaa lagu yeelan iyo qiimaa loo raacan la dhihi lahaa waaba tegey nimaan isagu xoraynin oo xoolihii uu ka tegay wax kulaho waaris ahna dee ficil qof kala sameeyey looma qabsan karo hadduu nool yahoos wax dilaaban loo dilin ama dhibkuu geystaabaan loo qabsanin ilaa min baabi alkhata biyaadkii caaqilada maahan haddaba haddaan ficilkiisii dad kale loo raacan karin isagiina uu dhintoon la qabsan karin intuu xoreeyeyn baa xoroogi wey wayajuuzu rujuuc in lagu noqdo way banaan tahay fiihi cidqigii iyo xorayntiisa biirkahay bitasarufi ficilku tasaruf ahaan laa bilqowl eray in loogu noqdo ma banaano oo haddii aada iibisa addoonkii baala tadbiiru waa buraya nabiga alay slam xilligiisii bay arrintaa u dhow dhacday oo bukhaari iyo muslim min xadiidi jaabir waxay ka wariyeen nin baa addoon uu lahaa xoreeyey oo yidhi haddaan inta xor baad <clears throat> ninkiina way ku adkaato xoola iyo dhaqaalu u baahdayo waa tacbaabku noqday nabiga w loo sheegay addoonkiibuu soo qaaday wuxuu yihi man yashtariihi mini wari ayuu iibsanaya nin saxaabadaa ah iibsaday lacagtiibuu siiye wixii olad ilmahaaga iyo reerkaan qabo bitasarufi in lagaga noqon kara xadiidkaas ama ku camalgelino walawaatatin mudabbaratu addoontii la dibdhigay hadday la timaadoy dhasho biwaladin ilmay dhashay lam yatbachaa ma raaco fi tadbiiri dibdhiga waayo wixii uu xoreeyey qasadkiisuha ah, isaga ma ahayn cibaadana bilaa qasdi ma asaxdo ilmuhu hadduu dhashana hooyadii waa ka munfasil axkaam kala duwan bay qaataan abcan isagii umayna dhalin ilmaha isaga hadday u dhasho xor buu noqon so arki ummahaat ulaad baan ugu tegi doonaa baabkaas faslu fasalkana waa nooc saddexaad oo kamida cidqigiiyo alkitaaba la yidhaahdo addoonkii haddaad tiraahdo intaa haddaad ii keento xor baa tahay xoola intaas ood xoola ku xirto oo tiraahdo oran xamaan iyo shaqatay intaa aniga ii keen xor baa tahay qoortaan iga iibso waay alkitaaba baa la yidhahdaa saas darteed alkitaabatu addoonkoo kitaaba ah lagu xoreeyo lafteedu qurbatun cibaado wey ajir baad ka heli xoolaha aad qaadatidbe haddana ajir baad ka heli ilaahay baana qur-aanku yihi waladiina yabtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra ka aqbala hadday dalbadaa warniyo xoolo igu dhigo fasax hadduu ku yidhaahdo ka aqbala amarkaasi mawjuub baa mise ma aha cinda jamhuuri fuqahaai waajib ma aha laakiin dad badan oo saxaabada kamid oo cumar iyo ay kamid ahaayeen waajib bay uhaysteeno nin waa yimid oo addoon oo saxaabada intu ay lahaayeen oo tuu yimid oo xoolaan fayaa uu ku qaban kara ay oo uu ka diiday cumar u dacwooday uu ku qasbay ilahay baaba amray bu i amarka ilahay see udiidi karta bare haddii kale wallaahi ul shaqayna baashii dulladiisa ushiisii ul baan kaaga shaqayn amarka ilahay baa diideysaa kitaabada sidaasa ah, tuctabaru waa la ictibaariyaa fi sixati qofka isagoo caafimaad qaba mukaatab ka dhigay min ra'silmaali maalka madaxiiso manaa waa tasaruf mulaqa ah wey xoolahaagoo dhan soomaalia bixin kari markaad caafimaad qabto ha addoommadaadoo dhan waa kitaabay kartaa wa fii maradi lmowti sira loo geeriyoonaya qofkii addoon ku kitaabeeyana min aulusi ulu addoonkan hadduu yahay ama intii ulu kaga aadan bay ku asixi kitaabada waayo ma tasaruf karti markaas walaa tasixu asixi mayso ilaa min jaa-izi tasaruf qof tasarufka maalka uu u banaan yaho u fasaxan mooyee qof kale kama asaxayso ko cidda uu kitaabada la gelaya waa inay noqotaa maca cabdin adoon qof xor amaba kitaabeyn karti maaa kitaabeyn mabadihin baalidin qaangaara ah. oo qof aan qaangaar ahayn oo sabi oo adoona ah. inuu shaqeeyo oo maal shaqeeyo oo tasarufo loomama ogola caaqilin oo caaqilan majnuunna tasaruf maal looma ogola ninkaad soo shaqayso oo maal soo kasbo isii aada leedahay ahalkeediiba maahaba ninka calaa ciwadin bedel fi dimmati ninka qoortiisa lagu yeelanayo macluumi sifati ifadiisi iyo waxa uu yahay la garanayana waa inaad kula heshiiso waa inaad maal kula heshiiso maalkaanay de maal cayna ma suuragal aha oo intaadan kitaabada samaynin waaba adoono wixii milkigiisa soo galaba adigu kuusoo wareegayo wa milkii kanaba ilaa bacda alkitaabati saa macnaheedu waxaa weeye ninkan aad maalka ka rabto ilaa aad heshiiska la gasho xooga milkii kanaba saa darteed bidimati waa inay ahaataa macluuma ifati ifadiisana la yaqaano fii najmayni ugu yaraan laba laba laba xilli faagtara wax ka badan najmigu waxaa looga jeedaa laba xilli wax la bixinayo ama laba qaybood ama laba jeer la bixinayo iyo ka badan waa inay noqotaa oo yuclamu loog yahay maa yu-addii wuxuu bixinayo fii kulli najmin bar kastaba xilli bixin kastaba qadarka uu bixinayo la garanayo biiijaabin munajazin eray hadda aad adigu ku waajibisay ood leedahay waan ku kitaabeeyey oo shardi ku xirnayn huwa kaataftuka calaa kada intaasaan kitaabo kugu sameeyey tuaddiihi fii najmayni laba xillina aad ku bixinayso kullu najmin kadaa xilli kastabana intaasaad bixin fa idaa addayta haddaad dhammaystirtood gudato faanta xurun baa tahay wa qabuulin baa shardiga ah, waa yahay inuu yihahdo adduunyada ma raba de waxba kitaabadii ka laazim maayo asalka baabulkitaabada aayadda waxaa dheer qisadii bariira ee bukhaariya muslim ku tiilay ee dadkoodii kitaabeeyeen intaa haddaad noo keento xilligaa iyo xilligaa iyo xilligaa leh waan waanu waxay yidhaahdeen waanu xor baa tahay ee caaisho ay u timi iyadoo gargaar weydiisanaysay laba najmaynku wax daliiloo badanoo asaxay ma laha laakiin cali baa waxaa laga wariyey inuu leeyahay hadday addoonka dhowr jeer isku soo gaadho kitaabadiisi way guri kartaa mase asixin qaarna fuqahadu waxay yidhahdeen waxaan u deliishanay kitaabo waxaa la yidhaahdaa dadbu shayin ilaa shayin laba wax wax la ysku dardaray baa la yidhahdaa waxa u yaraa la ysku dari karana waa laba saa darteed aqalu maa yumkinu kitaaba in lagu magacaabo wax laba jeer la bixinayo way yihahdeen halkaasna luqad ahaan bay uraadiyeen hal mar waa la bixin karaa laakiin waxaa laga hadlayo hal mar bixi shardi ma laga dhigi karaa walaa tajuuzu ma banaano kitaabatu bacdi cabdin adoon qaar kamida ah in mukaatab laga dhigo ilaa an yakuuna baaqihi xuran intiisa kale inay xor tahay maahan sababtoo ah tasarufkiisay qaybta adoonnimadii i walaa tustaxabu sunna maaha ilaa liman yucrafu kasbuhu wa amaanatu qof inuu shaqaysanayo aaminna yahay oo fiican yahay in laog yahay maahane sida kale ma fiicno in calimtum fiihim khayran baa looga jeedaayo ammaano iyo nin shaqaysanaya inuu yahay shardiga noocanihi waxaa muhim inaad ogaato hal masale oo shuruuda shareicada nusuusta ku soo aroorta waa laba qaybood wax la yidhaahdo sharطu tacliiq oo axkaamta sharcigii waxaa inuu dhaco waxaasaa ku xihan iyo shardi aan ahaynoo sharطu tadayun la yidhaahdo oo qofka isaga taqwadiisa iyo tadayunkiisa loo daynaye sixadii aan shardi u ahayn kanaa kamida waxaa kamida markii tacadudu zawjaadka laga hadlayo haddii marka la leeyahay fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxidatan caqdigii waa asaxaya xataa hadaad cadaalad ka baqayso caqdigi waa asaxaya shardu sixa maaha marka waa shardi shaksioo qofka tadayunkiisa iyo istiqaamadiisa iyo waxqadarintiisa u noqonaya wey laakiin sixadii camalka kitaabada xataa haddii aadan u maleynaynin khayr sixadii kitaabada daahirku waa asaxaysaa oo shardi ma aha inay kitaabada asaxdeen istixbaabkii inay shardi u tahay iyo wixii lamidka aha waliy cabdi fasfuha addoonkuna u fasaku xaquu yahay mataashaa addoontu doono walaysa lisayidi xaqu ma laha fasfuhaa inuu fasako ilaa an yacjiza mukaataba inuu keri waayo can iladaa'i bixintii macan caqdigani waa caqdi laazimun min arafin wa min arafin la yihahdo arafka addoonka waa jaa mar kasta uu ka bixi karaa ninka sayidka ahe yihi kitaabaan kusiiye waxii keen xor baa tahay dhinaciisa waa ka laazim kama bixi karo shardiga la buriye maani wain maata alcabdu addoonka hadduu dhinto infasakat way guraysaaba aw istajidu baa dhintay falaa ma gurayso kay dhinaciisa ka burtay jaa-is bay ka ahayd kay dhinaciisa laasimka ka ahaydna ka buri maysa wuxuu kaanun bay waraasadu yeelan wayadimu sayida waxaa ku waajiba an yaxuta canhu inuu ka rido o ka cafiyo juz-an qayb min almaali xooluhu ku shardiyey kamida wain qallahaba yaraadee qabla alcisqi intaana xoroorin kadib aw yadfacahu ilayhi ama uu dhiibo yuusan ka cafine markuu isagu keeno qayb uu celiyo wa fi najmi اlakhiiri qaybta ugu dambaysa bixintaana alyaqu ku haboon waayo markaasuu xornimadii qarka u saaran yahay inta kale inuu xoroobi doono war looma wayundabu waxaa sunaa arrubuc sunaa qayb in loo celiyaay ilaahi subxana wa tacala wuxu uhi waatuuhum min maali illaahi aladii aataakum baa laga gartay qadar nasku ma sheegin rubuc maxay ugu qaydeen meel kalaa wax ka maka ka dhadhamin la yihaahdeen nabigu markii ulu la dardaarmayey oo tabarucaad ahaa wuxuu yihi aulusu waulusu kaiiru ulu waa badan yahay walidalika ibn cabaas oo siyada waxaa noqon inuu dhihi jiray low ana naasa aduu ila rubuci uluska hadday hoos uga yarka celaha way ficnaan lahayd marka ninkan sayidkaa ulus waa ku badan yahay wax ka yara haya baa laga doonaya w fain lam yafcal haduusan yeelin xataa qabada almaala xoolihii oo dhan inau ka qaatay radda calayhi bacdahu qaar buu soo celinaya wujuuban amarka waajib weydaan waatuuhumta amarkeeda walaa yactiqu mukaatabu ma xoroobo walaa shayun minhu wax kamida maa baqiya calayhi shayun intaa wax uun ku haray xadiidka cabdillahi bn camr caas xasanka abu daawud iyo keyrkii wariyeen almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi dirham inta shilig kaga dhiman yahay adoon ugu ahaanaya ilaa fii xaalatin waaxida hal xaalay nusuustu ka soo reebtay ninkii isagoo bartanka maraya kitaabadii hadduu geeriyoodo maxaa la samaynaya waxay leeyihiin ama qof dilo waaba la dilay intii uu bixiyeyna si xor baa loola macaamili qadarkii uu ku dhinaana qadruliqi baa loola macaamilaya saasay axaadiid kaga sugan tahay nabiga sal slam wayamliku bilcaqdi caqdigaa heshiiska kitaabade uu galay wuxuu ku yeelanayaa xaq milkiga manaaficahu wa aksaaba manfacadiisa iyo xooggiisa isticmaalkooda iyo wixii uu shaqaystaba isagaa iskale wahuwa maca sayidi markay xiriirayaan ay macaamilayaan kal uu la yahay hadduu shaqeeyo jaarbuu ku leeyay hadduu wax ka iibiyana uu ka qaadan karaa caqdigana xaqaad siinaya walaa yatasawaju mase guursan karo walaa yahabu hiba ma bixin karo walaa yactiqu wax ma xorayn karo walaa yuxaabi qof wax ma cafin karo ilaa bibni sayidi maahan sababtoo ah camalkan aada samaynayso aakhirka kitaabadu hadday buurtana sayidka xooluu wada leeyahay bay noqon idan la-aan aadaad tasaruftay haddii aad hadhow xorowdana waxaad ugu leedahay buu noqon ma kala cadda intana lidaruura si aad u xorowdaan beeca iyo kasbigiiya lagugu ogolaaday horta isxore intaan naag baan guursanaya xubaan qaban iyo qof baan sadaqa bixina hore aadan dhihin horta taada meel saar walaa yajuuzu beecu mukaatabi ma banaana waayo caqdigu dhinaca sayidka laazim buu ka ahaa laazimkaana kama bixi karo walaa baycu maa fii dimatihi addoonka dushiisa waxaa lagu leeyahay oo min annujuumi qaybaha lacagta uu bixin doonaana ma sii iidin kartid haddaad tidhaahda adoonkaasaan mukaataba la galay boqol kiiba konton waa bixiyey boqol kiiba kontonka ku dhama man iibin lama ogola inuu fasakaa dhici karta inuu ka noqdaa dhici karta inuu dhintaa dhici karta waa maalaana weli milkiin saa darteed ma iibin karta waa waladulmukaatabati adoontii kitaabada lagu sameeyey heshiiskaa laga galay ilmahay dhasho yactiqu waa xoroobayaa idaa cataqad hadday xorowda haddii iyadu kitaabadii ku xorowday ilmaheedana waa dhaacaya faslun waa qaybtii ugu dambeysay cidqiga oo ahaa ummahaati owlaad ninkan addoon buu lahaa addoontiisii buu ka ilma dhalay ma addoomihii kale lamid noqon saxoy kala duwanta taas waxaa laga hadlaya idaa awlada hadduu ka ilma dhala jaariyata waa addoontiisi ko aw jaariyatan buu ka ilma dhalay yamliku bacdahaa qayb kamida uu leeyahay addoonay rag shirkad ku ahaayeen buu ujusay ayb ninkaa xukunkiisa muxuu yahay hal xukmu xukmu zina la yucadab waa la tacziiri karaa sababtoo ah idra'u lxuduuda bishubuhaati wey ninkana qayb buu islaamka ku leeyahay oo jus kamida u banaan shirkada lama ogola laakiin laysa xukmu xukmu zina ilmahay u dhashayna waa xor laakiin waxbaa ka daran addoontii sidaa ahayd haddii uu isagu xoolo leeyahay inta kale inuu dadka qiimaheedii u gudaa lagu yeelan hadduusan xoola lahaynna haddii isagoo u gudin ay dhashana ilmahan qaybna isagaa leh waa xor qaybta kalena waa addoonoo rag kalaa leh inta la qiimeeyu qaymihii kala bixin siraayatlcidqigii raximan daa maxramid milkiyey baabkeedii bay la mari aw jaariyata bnihi ama wiilkiisu addoon uu leeyahay buu ka ilma dhalay ma u banaan tahay maya oo ma la xadayaa ma la zinaa maya shubha ku jirta maalka anta wa maaluka liabiika soo mahay halkaa shubha soo gashayo idraalxuduuda bishubuhaati baa la geenaya insha allahu tacaala tafaasiisha waxaa la xidhiidha abwaab lxuduud iyo wasin alla hayna falwaladu xurun ilmuhu waa wljaariyatu adoontuna umu waladin lahu adoon caruurtiisa hooyadood awey ah fatactiqu way xorowdaa bimowtihi geeridiisa hadduu saa ku dhintana xor bay noqon min rasi maali wasiyaiyo ulu maaha maxaa dhacay nabigaa tilmaamay bay dheheen sal اla alayh ala wasalam oo nabigu wuxuu yihi ashraafu saaca markuu ka hadlayay an talida اlamatu rabbaha ama rabbataha sayidkeedii inay dhasho maxay ku noqon kartaa addoonkii ninkii qabay ninkii lahaa waa dhintay wiilkeedii oo ninkii dhalay bay dhaxal ugu soo hartay yaa booskii sayidkii lahaa maanta gelaya wiilkeedii wey raximdaa maxrama ma ismilkin karaan maya min rasilmaali bay ka xoroy carurtayna dhalina odaygu dhalay islaantii aabbahood qabay bay isu bedeli islaanta aabbahood qabay soo raxim maxr maxram maa raximdaa maxram laysma milkii karo iridaa ka baxda wy qofka koowaad horta iyada xarigga ha jabsato ayb inta ka horeysa qabla mowtihi ma ku tasarufi karaa sidii kuwii hore ma ficil ma ku burin karaa fi lmadhabi wayamtanicu waxaa reeban baycuhaa inuu iibiya lama ogola wahibatuhaa inuu bixiya lama ogola wayajuuzu istikdaamuhaa inuu adeegsadaa u banaan waijaaratuhaa inuu shaqa ka shaqaysiiyo dad intay u shaqaysa ijaar ka qaato wataswiijuhaa nin kale inuu guuriyo wa kasbuhaa waxay soo shaqaysana lisayidi baa iskale manaaficdeedaa mooyee beec iyo hibe iyo wax xorriyadeeda hadduu dhinta burinaya ma samayn karo saasay fuqahada jamhuurtooduna qabaan waana sidii cumar baa radia allahu canhu ardaahu arrintaa ku tegey ariiqaasayna qaateen laakiin nabiga calayh salaatu wasalaam cagsigadaa ka sugan ummahaatulawlaad in la gadi karo wa sawaaun waxaa isku mida waladatu ilmaha ha u dhasho xayan xaaluu yahay mid nool ow mayitan isagoo meyda mar hadday ilmo dhasho ilmaha nolol iyo meyd waay doonayaan ku dhasheen uma walad bay noqon laakiin law lam yutasawar fiihi haddaan laga sawiran karin ilmahay dhasho dhiciskaa khalqu aadamiyin uur iyo abuur aadam haddaan laga sawiran karin lam tasir uma waladin noqon mayso markaa ilmahay dhasho iyo axkaamnifaas iyo maadaama ayna qaadanayna walow awlada hadduu ka ilma dhalo jaariyata ajnabiyin nin ajnabiya addoonu leeyu ka ilma dhalay binikaaxin buu kaga ilma dhalay aw zinan buu kaga ilmo dhalay falwaladu walad ilmuhu milku lisayidihaa ninka addoonta leh baa kale iskale waa addoon isagana sababtoo ah adiga neefka addoon addoontan waa xoolahaagi sacaagi iyo hashaadu ilmahay dhalaan ma adigaa leh mise awrka booday ninkii lahaabaa leh yaa leh adigaa iskale addoontaada ilmahay dhasha ninkii kale ka dhala nin guddooni xalaan iyo xaalaana noqotee addoonkaagii weeye ama aabba ha ahaado ama wacala ku ahaado wuxuu dooni ha noqdo aw bishubhatin ismoodsiis buu kaga dhalay ismoodsiis buu kaga dhalay fa huwa ilmuu xorun weeye qiimihiisiina sayidkiibuu siin waxaa dhici kartaa qof kale ama qiimihiin aad u qabsato soomaalidu meeshan meelaha aadka lala yaabaan bay kamid tahay waun bishubhatin nin islaamun u tegey tiisii moodayey aynan ahayn qaar waxay ku leeyihin iyada maxaa agusiiye hadduu isagu ismoodsiiyeyo iyada maxaa agusiiye laba suura labadaba way ku dhici kartaa caqdi way ku dhici kartaa waa doonta naag xora moodayey oo loo qariyey xor buu moodayay waa loo qariyey caqdibuu ku guursaday way ureysatay in addoon laleeyahay baa soo baxay hadaaba nikaax fasidka min jinsi shubhu gelgelaya ilmuhu xor wey naag xor uu moodayay laakiin iyada daatadeeda mugdi kama gelin ama isaguna waa ku sahwiyey iyana waa u aamusay ama intayba naxday unbay waxay ku hadasha garan weyday ama si kalun baa wax u dhacay si beenha u dhaceen aduu si kalaba si kasta isu soo ururiyo shubhada qaybta ugu badan islaamtiisii buu moodayey ama addoontiisii buu moodayey sidii bay ku uuraysatay ilmahaasi xor wey laakiin ninkii addoontiisa uurka intaa ilmaha kugu waday ay tabar beeshay ee intaa samaysay iyadiina bilaash miyaa isaga wixiisii maya ka addoon ahaan baa loo qiimay qiimihiisaa bixin afiir mahadi waa ku xor isna intii reerkiisii iyo adoontiisi aad isticmaashay ee culayskaa kaa soo martay qiimihii hadduu addoon noqon lahaa baad u gudi falow malakahaa hadduu milkiyo bacda daalika intaa kadib addoontii shubhada ugu dhashay ama nikaaxa ugu dhashay ama zinada ugu dhashay ilmaha kadib baad milkidood soo iibsatay lam tasir umma waladin noqon mayso sababtoo ah markay kuu dhalaysay milkiliyo mid kuguma dhalin halkaan abwaabul iyo xorayntii buu kaga baxay waxaa xiga halkan abwaab marka caaw halkaasaan isaga daynaynaa insha allahu tacaala berri baan wasiyo iyo faraaid waxaan ka gaarnaba waan jeeri doonaa hadii ala insha alla usbuucan ilaa kitaabu nikaax waan tegi doonaa halkaas hadii ala yidhaahdo maxay su-aashan talola soo furi salaamaad qofkani wuxuu leeyahay hadday gaala nin muslima qabsadaan ko oo ay suuqa geeyaan oo kasoo gata ma milkinayaan waa su-aasha koowaad in adoomo laga hela muritaaniya ma dhici karta hadda oo ay adag tahay in jihaad sax ah la helo labada su-aala ta hore maya ma milkiy isaga iska daa muslimka maal muslim leeyahay oo ay gaalo qabsatay oo gacan muslim ku soo noqday ninkii lahaabaa iskale nabiguna ninkii la qabtay xadiidkii cimraan bin xuseen oo muslim warinayay ee yihi muslim baan ahay waa kii yihi low qultaha wa anta tamliku amraka aflaxta kula alfalax intaan lagu qaban muslimnimo haddaad sheegdo muslim noqon lahayd marba adoonsan kareen qof qabla alasri muslim ahaa xataa isagu hadii cinda man qaala gaala la socday ikraa buu la socon karaa wax kalaa sababi kara lama adoonsan karo qofkan haddii la hubsado intaan la qabsan inuu muslimin ha la hubsado lama adoonsan karo sawaan qulnaa ikraaha keliya weeye ama sida aimo badan ay qabaan aniraan xataa safka gaalada kala socdeen la qabtay waa la dili karaa laakiin gaal ma aha sida maxamed xasan shaybaanigi rag badan oo fuqahada ay qabaan oo waa la dili karaae xoolihiisa xataa lama qaadan kara yihahdeen waa dili kartaa laakiin xoolihiisa ma qaadan karti su-aasha labaad iyadoon xilligan jihaad saxa jirin de yaa yihi addoonsiga saxdii jihaad keliyuu ku baaqi noqon kara yaa yihi addoommadii hore soo kuwa ka ab ka ab la kala dhaxlay ma jiri karaan xilligii adoons addoommada saxda ay jireen way soo dhawaatay dhowr iyo lixdankiiba ahayd dhowr iyo lixdankii mucaahadada walidaalika hadda sacuudiga dadka joogay madow badankood in badan oo kamida addoommadii bay ahaayeen boqor faysal baa xoreeyey boqor faysal hadda aha baa amar qasaba ku xoreeyey saas darteed hadda markii nimankaa meeshaa la joogay eray waxaa jira dee laisku xanaaqacay ahaan haddii loo dhaho midkiin baa dhiman meeshaa mid baa meyd baa la qaadi haddaad tiraada raxima allahu lmalik faysal sacuudiyiinta jinsiyadda hayse madow haddaad ku tiraahdo raximallahu malik faysal haddaad tiraahdo maanaa addoommada haydin isaga idin kibriyo idin xoreeye wey meesha waxaa weeye dad baa la kale md meyd baa la baldali ereygaas oo kaleeto markaa ku fududaan in baa lahahda dadkaas sidaa lagu xoreeyey dhowr iyo lixdankii usuulla addoommahoo la leeyahay oo la kala gato la kala dhexlay ahaan jirta hadday tii calanka ahayd qarsoontay usarkii islahaa in si dariiqo sharci ay u jirta wax diidaya ma jiro keliya inaad bugsato dad ahlulkhibri iyo cilmi iyo iqa aad ka ogaato bay u baahan tahaye haddii addoonsigu sidiisaba islaamka ka hor qaar addoommada lahaa baa jiray dhaxal iyo beec lagu kala helay ariiqa ugu weyni ariiqjihaad buu kusoo geli jiray laakiin dhaxal iyo beec iyo siismuu ku istimraari jiro ku jiri jiray sidaasay ku jireen quruun dheer haddii qaanuun dawli ah xoreeyeyna adoonnimadii sharciga ay kaga bixi maayo muslimiinta waxaa soo martay inay hogaanka khilaafadooda qaybo weyn oo kamide eh. ay qabteen niman addoommo ahay oo meel lagu xoreeye lahayn oo nimankii ummadda haystay iyo culimmadii ay ka dhex tolotay dad nimankii awaamir bay bixinayaan culimmadiina waxay fatwoonayaan laa yajuus ma banaan war amiirkii wixiisii waxaa weeye xoolaha yaa u safa saxay ku tasarufo addoon maa tasarufi karta ilaahaa culimmadiiyo qaxinta isku dhaceen markii dambe ee ku qasabtay la yidhi xalkeena wadaadadi waxay yidhaahdeen intaan amiirada suuqa geyno baynu naadinaynaa intay gooyaan iyagoo addoomma baynu baytulmaalka lacagta ka qaadiyo waynu gadan markaasaynu xorayn ilan dad ashkhaasaa lahaayo ay ka gacan baxeen waa inaan ashkhaastii dadkii kala wareegno xoolahoodii meel dhigno kadibna sidaa lagu xoreeyo maslaxa alcaama loo xoreeyo saasaa lagu naadiyey ragku mare iyo madaxaa baa suuq inta la geeyaa la naadiyey marka ninka wadaadkee rawaxinu saxiyo ninka maamul iyo xugun haysta weligood isku soo taagnaan jireen qacqacdan baan isku hayn jiray nin maamul haystana de wixiisa inuu qastoon jug loo dhin buu rabaa ninkii wadaadahe diin lagu ogaana war waxaa waa qalad warkadaa warkadaa bu dhihi qacda waan isku hayn jiray marka magaalada ka baxi waan ku musaafirinaya waan ku dilaya waan ku xiri dabeecadda way jiri jirta marka addoommadu mar bayba madaxa noqdeen iyagoon la xorayn haddana way joogaanoo muritaaniya meelo badanba wasiiriya waxbay ka yihiin iyagoon meel lagu tareeya la aqoonin marka waad jiri kartaa dhici kartaaye laakiin aduu iska hubso warkaa intaad muritaaniya tagta shimla gu yidhi hadheh